xuneyn makaanki leeraay kaswadeedi haadi maxaluha wamabxasuha maa ka kaha jarnay fatxu maka yaa ka jarni maki la furday maki maki la furday oo rasuulka asaabis tumankun ciidan aya maka furudeen tumanka kun oo ciidanki haayano maka furudeen yani marki kalku madinadii bala ningnaga odow dhatan hakubay markaasa ka laadamengreed yani weli may laka jarna sanadkii fatumaka lay weli lakadhaha jir ramadaan la kubahi dulgacd yani shawaal la kubahi dulgacd aman tucnen wer lagaabay gaswa tucnayn istafaqad ma iswaafageena qabiilata sakifin qabiilata alifta alifutatniya lare qabiilata sakifin wahawaazina qabiil lamadi qabiil oo sakifi hawaazin laraya iswaafageen lama qabiil eedamuyin yahay muxamed goomshay oobkaroy una le ninjeede korteenangarin retasaruriyen anta walila aragaay hata awlaadiyo i bilaantiyo walmahareeban iyo maalsho walmahareeban maalka iyo awlaada hor horhal dhiko eran ama hala hormariisiyay si manaha lanqoonay reedin nagadaw lang aragn dadka don dagaalimayna hadii ma hantidii iyo maalki reed gar lankasta reedan nagadoo dhii korto laakin hantidii iyo maalki awlaadiba oo horkoo jaran kalku yani integ nagadaas reed nagadaas ole dagaalamaas difaacasle maaynu saasay karen kay oyo kumid aho qabiilkaas kajeedi lan kumid ahay odaygo nakas gacan sirme raigaas rayi dareeraw ma eh lan jabi wal reebaw ma leerin lan haljabi wal reebaw male awlaade inta roog doob lanka marka obsado jaba bes waay awlaade inta roogdi maalkay meeraha kolka awlaadi o nayo hantado nin roogena ido nin roogena unalay dagaal gaadnagale bes oday taasadaada oday ingnaga tiya raayigan oday ingnagada meel isku fadho le wali kudaladaaragaane sidiya nagati markidin odaygi tidis ilan mayb odayga tajribi leogta si odaygiya mirdhedi jaben awlaadi reed maanden awlaadi maasho hanimilka waadhadi markidin yani itafaqat may ba iswaafageen qabiilata sakifin wahawaazina sakif iyo hawaazin lama qabiil waay oo carabta kumide eh, lamadiyo qabiiliya iswaafageen iwa gabaa'ilukra gabaailu gabiilyaale ukraa kaliya iswaafageen calaa muxaarabati lmuslimiina muslimiinta ini lalaxarbiya iskuwaafageen qabla an yakzu muslimiinta duulan horteed hum sakif hawaasinka duulan horteed inti niyo weerar inkagaadn una weerar kagaadnan macmad koobshay makroyne maka makobsane ha ay kalen dhiman unalay maaha uni haninfe intis unaninkaban muslimiinta unaninka duulno kahormarnen saytanaasaruriyen wa rasuulkana dheegi falama samica rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi marki dheegey bidalika alitifaaqi iswaafago kaas gaaladaas haswaafagen marki dheegiye kharaja nabiy nabag bay ilayhim ilaa takiif wahawaasin yanbay labadii qabiila weerarka daadi wa wamacahu maca rasuuli rasuulka macashayni iyin cashratu alaafin tumun kun iyin macashay oo min ahlilmadina ahlulmadina kumide tumun kun oo reer madina maana ahlulmadina markililay ahlulmadina layn ee dad kale nalajarana laakin hordhaanga madina kakoyan tumun kun ciidan ahaani maka gobsadaayam i wamacahu maca rasuuli rasuulka macashayni iyin alfani lama kun iyin alfen kaas oo miman ina kumida aslama huwa manka islaamay yom alfati fatumaka maalantan islaami lama kun oo dadki makaha haka islaami kumidana la jaran oo islaansho daciif isku e eh, o maroha islaamen sad abu sufyaan iyo mucaawiya iyo cikrama sa i dad badan e iwa thamanuna wamacahu maca rasuli rasuulka macaishayna la jaran thamanuna siyatun la jaran min almushrikiina hata siyatun oo reer maka eho ang islanna gaala e eh, dhon hata la jaran manaha dadkan sagan tira badan koley malku ruyeeyo isin hantad walha elen usereeno labehen manaha rasuulka labehen muslimiinta labehen jiran oo todobaatan iyo siyeetan qof oo kale mushrikiin gaale muslimiinta la isku dabkeen dadkan sagan badan koley malku ruya isin wali maale hanti aelam isle faktara lmuslimuna muslimiinta iya kadsoomen bikasratin kasrat lmuslimiina muslimiinta badnaantiyo kakadsoomeen wastahanuu walaago yar ihanaysadeen bicadui madowsho ihanaysadeen xataa qaala bacdum bacd lmuslimiina muslimiinta bacdo kumid ilaa kagool lan nuglaba naxno unamal noo rooyaaw alyawma maalintan tan e min qilatin yarang ma min kurooya ilaa irang muslimiinta sidiyo may kadagaalama jireen nasri ilaahay tira makadagaalamaan hubna makadagal hub badanaan iyo dad badanaan makadagaalamaan may kadagaalamaayana ilahay diintis iyo ilahay gargaarshey kadagaalamaaya waana kuroohi jiren may walay oo yani azwadi in horeysay beder sida boqol iyo nayotumi sida mise tumi afar kumi shan meelo layeyin iya kun qof la dagaalame oo gaale waana kurooyen ilahay nasadasi kolka may lafadaay nasro ilahay lay la uskudo awoodlan uskune lafadaay walaawa yar kolkun tiradiyo badatay gaar kumid e ah, walaaw awoodiyo uskulen tiyadahaysina tacjiila ye shablaha sii doone walaago laajibii doon araga doon mana qal lahu tacaala ilaahay may ka goolay yani wahay walakad nasarakum llahu ilahiya sin gargaari lacizati wajalaaliya kadhaaraday kad nasara gargaaray kum isin allahua sin gargaari inte fi mawaadina amaakin kasiratin fara badan meelooyin fara badan a ilahay sin ka gargaari wa yawma xunaynin xunayn maalinteedan ilahay sin gargaari id waktiya sin gargaari acjabad cajaaib geliday kum isinba kasratkum badnaantin yar san cajaaib geliydi oo falam tugni hiya katridi intarne ankum cankum isinhegin shay shay sinkutarne geeka lang mooqaalib nagdaw malawa erten walnama sinkutarneer ilaahay walbiyo suubiyan aayada marki lahadijiye ay yani wa kay tugniya falan tugni hiya katridi matarna cankum isin shay masantarna walaadat lardu arladi acariirsawtay calaykum korkinsin cariirsawti bima raxubat maca ruxbatiha waasacnimadii lalagaba aradi oo waasact iyo meel martan waayten hodhaynamaynaaten jeedka badnaan malin walinagdaw uma walaytum jeedsiten mudbiriina halatin ku dabada jeediyaw uma anzala allahu ilahay ma hadijiyay sakinatahu sakinat allahi alla xasiloonidiisa hadiji calaa rasuuli rasuulillahi alla rasuulshay korshe kadiji wa cala lmuminiina muminiinta korshe kadiji waanzala ilahay ma hadijiyay junuudan ciidamayaalo oo lam taraw isin aragaan ha junuudiyeede وcdb lahy wacadaba ilahy cadaabi aladina kuwi kafaru kufriyan galnyayn ilahay ka cadaabi وadalika cadaabkaas kaasan jaza lkafirina hani kufriyan abaalmarintiyo saas er ilahay kolku yani walba yasuubiyan muslimiinta aayada horlaa kudijihay faاktara lmuslimuna muslimiinta iya kasyomin kadamen bikaratin karat lmuslimiin muslimiinta badnaantiyo kakasyomin kakadamen unageka wani wastahan ihanasuden bicadwihim odowkoodi حataa قاala bacd bacd المسلimiin مسliminta bacdushailaka golan lanulaba naحnu unamal noorooya alyam alyوma maalintan min ilatin ilaa sugeedan falama wasalo markiyo deeren walaago yar awoodiyo iskuleena tiyadahayti garaadiye walaago tacdire koti shablaansiyon falama wasalo musliminti marki deeren waadiya xunaynin xuneyn waadishay marki deeren waadigi waado xuneyn leerahay marki deeren nimanka hawaasinti iyo neel sagiifka leeraw niman dhiblow eho dagaalyahan ay ahayn kaarto dagaalkeedan kasaayan kolka muslimiinti ma ingaleena gabal tog eh oo yani hood e iyo gabal waado bimareen eh iyo jiri laablaabatay laablaabata meelo kudhumude muslimiinta la inta lamamaraayan ahaa markea nadhaha marang lay yani kalkun reed namoodo oo kay nagdana gamung afarta gabla kutuurnangerin dhumade meelo dadagani falamaa wasalo muslimiinti marki deeren waadiya cunaynin deeren gaabara may haqaabilay hum muslimiinti may halagaafilay alcaduw odowki may halagaafilay binablin gamon iya halagaafili kalmabari roob oo kale laga dhewa afarta gili gamon hakudhay muslimiinti annablu may lere sigaaru lxijaarati shiido yar yar aw kibaaruha kibaaru lxijaara shiido kuwooda uwin yani saasa layalrelile kolkum binabarin binabarin hadi lerolshe nablin binablin hadi ler gamon ahaado fadi laakin binabalin yashagleed binabalin hadi le shiid yar yar iyo shiid wawiin labadaba saasaa lagaabilen a baabala lcaduw odogya lagaabilay hum muslimiinta lagaabilen binabalin shiidyaali yar yar i shiid wawiin saasaa lagaabilen ama binablin gamon yah lagaabilen kalmadari roob oo kala eh. afarta gibla koobado wa kana alcaduw odowka may haaday mustatiran ki asturo may kadhakadi yahaaday fi waadi waadiga tugiyaalsi iya kadhakadi وamalaayiqihi malaayiq lwaadi waadig makaan cariiriyaalshay meelba cariiri ee laablaabe meela kadhakada waayo muslimiinti kalku meeldanku koyba kasoay faduhisha lmuslimuuna muslimiintiya wareeren ficilkan oo duhisha leraw ficil maybua majhuul lambinaya waan musamo laglangbeyaw duhisha fucila duriba oo kale duriba wal garaacisin mafulahaado fadi laakin haddu musama langlangbeeye faduisha lmuslimuna muslimiintiya wareeren aliley ma faduisha lmuslimuna muslimiintiya la wareeri yani nagada faday laakin hada ficilka badatisaase duishalanshagle majulan binaysanyi waan musami laglag beye afcaal may jiraan taas oo kale o sarfi nawi melolakbarada faduisha lmuslimuna muslimiintiya wareeren wanhazamu muslimiinti jaben waay awal alamri wad amarka ugul shay jaben mana melanka koya kasuwaayan watabata rasuul rasuulkaiya sugnaaday sala allahu alayhi wasalam maca galiilin da yar macagoodi yar lasugnaaday oo min asxaabi asxaabi nabiy nabaga saabtis kumide minhu min alasxaabi may kumide abubakringa kumide asaabti lankin fal badnaay wa cumar wa kiyanshay cumar ee kumide wa caliyun wa kumide yani intaasa sugnaaden wa walcabaasu cabaas ya kumide ahay cusmaan bin cafan dadku markaas rooray oo dadku ba idanka ba dadku ba id yani jabeen muslimiintaba jabeen dadka jabiya la jari waan lcabaas wa kumide wa abu sufyaan bin xarisa kumide ibnu cami rasuul sala allahu alay wasalam ilahi rasuul jeedeelshe nogshayle intaasa kumide dadku rasuulka dhinyaalshay rogen abu sufyaan bin xarisa omar law leha islaami rasuulka dhinyaalshay kisurnayahay suwarkana goonahan sheekoyahay rasuulka marhoorne dadka sugnaadiya ka jaray gaaladii odowki o dhini kasta ku garan iyo suginyi markaasa weliba geesanimadiis magaashay sheege wahuwa nabag yaqul nabag may kagolay ana nabiy la kadib ana bnu cabdilmualib seray a yani ciidanki dhadis gaaladi dhadi oo wuli muslimiintis dhiniya kuroogan jaben dad gaaban lay baadis roogan alay hadan magaashingaryahan ana nabiy ana nabi ahaa laa kadibun been mahaana goolkay ana an ibnu cabdilmualib cabdilmualib arisaaley cabdilmualib maana rasuulka washay jad nabiy sala allahu alayh wasalam kolka mayg wa rasuulka awshay sala allahu alayhi wasalam muhamed bin cabdillaahi wa cabdالlahi bin cabdilmudalib kon cabdالlahi bulshada inti hadhaha galay lang mashhuura nagadi maahayn kusoo labaatan iyo nayo shan jaro markaasay aamina oroosay lang oroosi gibirtaa sharafta leho aamina lang oroosi orooski hooba kubahi sigeeriyoodiyahay kalku meedusada bulsha hadhaha galay mashhuur nagaday maga weeldadi malahayno markaasayba dhimidisa markiiba kalku oboosheya yani rasuulka obooshe mashhuuraayay arabta madaxyaalka ka jari cabdilmudalib e eh. kalku anaa ibnu cabdilmudalib esaaso obooga oo marmar magale redad obooga hiblohoy dhali obooga sheega daas oo kale oboogan waa sheegada kortumay welay waaba subaka dhali manaa firkaba gale cabdullaahi bin cabdilmudalib kolka anaa cabdulmudalibi manaha carabta saasan kasaayan mudalib onogiisha yeeraan oboojenga daraayan kalku sidiya saasan leysun ana ana nabiyu nabi ahaa laa kadibun laa gawli kadibun goolkay been mahaana naba rasmeya wa ahaa ana an ibnu cabdilmudalib cabdilmudalib arisha ahaa sa eraay oo yani wa kay gaaladi dhexdiyo kadhex jiro ngabsadaan saas leyi istusiye isbare mana uma qaala nabiy naumay kagolay lilcabaas adeerti cabaas may alay naadi anta cabaas naadi alansaara ansaar naadi wa ilan dadki horen ogda ooba marba gamun afarta gibliyon filadaana kukooy dadka may buaha ogda tumankum ciidan ew dad hadi tira badanyin oo isku mabda anan hayna isdhibaaya manaa si intagaalaman isdhibaaya laba mabdago goone wede tumunkun ciidan e ahaayeen khaalisiin ehoo madiina kakoy mehka darsami hadda lamakun oonayaw reer maka abdaleha islaamino islaanso daciif heka darsamin imay kale weli kadax jar siyeetun oo mushrikiin ana kajaraan weli diimto bangacsanaayne yoona saasun gurudoon layhay kadax jiraan kalkun tumunkun ciidan e lamakun dhatiyo kadhax roortisade ciidan usaasan badan lamakun dhahdiyo mar dhowleha islaamino balaajae baragen reed isku rooreen maana ilaa qaarkooda leyin abu sufyaan si ah, bes waa yani jabsha waragahan bes waa muhamed qaarkooda mushrikiinta qaar kumida maerena muhamed sixirkiisa badala sixir weeren mana hortaba sixir lay waday sixirkiisa buri yeeren muslimiinta lantumunkumba di gidaamiyeno rooren aragen bes waa eren muhamed inta ku buri hano saas eren hanonu maerena jabsha waragahan badama miilkal mareeba bes waa indhamaati muhamed saabkiis badama miilkala areebas mala eren yani wakaysa taaso kolka eh, eh, maybwa dadki oo khaalisiin taayano diintan halgamaayano islaanshafay lahay la tumunki kun e lama kun iyo neosiyeton kaliya kadhax rooreen taasa dhibaatada kadhedireed muslimiinta iyo hora sii rooren kolkin yalaa muslimiinta qaarkoodi si markaas n rooren hataa yani hangnada nali sheegaw kolkan ree dhibkaasa dhi taasna may kadhiiday tacziirtaasan kadhiiday walaago yaro awoodiyo iyo uskaden daraadiyo lanulaba alyawma min ilatin maernayo musliminta nagulisho bilahay may nasri kasii jari yo tiri yar inga gaalo intaas kurooyi jira yonasid bogola in geek walaawayen awoodiyo amujiymer geek yirangmanin kuruyo merne tiya kolkun tacjiir ahaan shablansi sookadin horeyti faduisha almuslimuna muslimiintiya wareeren wanazamu jaben wasabata rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheesugnaadi usoo leeyi ana nabiy laa kadib ana bnu cabdilmudalib soo leeyi maca daliilin ala sugnaadiyo daliilkaasoo min asaabi nabiy nabo asaabti sumida minhum abubakr wacumar wacaliyin walabbas waabu sufyan bn caarif ibnu cami rasul rasulka darjenoshee abu sufyaani lama wado abu sufyaan ki gaalada dhon hingaamiyaayey qurayshta hingaamiyaayey abu sufyaan bin xarbi lere kaas abu sufyaan bin xarb wa sakr bin sakr sakr bin xarbi yalankasa magaashii sakr lere kan abu sufyaan bin xarid bin cabdilmutalib rasulka adeerse dhali ibnu cami rasuuli sala allahu alay wasalam rasul madawla islaami intaasa baarishi rogen wa oo abu sufyaan hingaanka gobdaay yani wa kay masala cabaas hingaanka gobdaay hala ayla kane gaalada ayla dhahgalne ilalaayo fasaaxa lcabaas cabaas rasuulka gayli erayre gayli biaclaa sauti sauti cabaas cabaas soodsi iyaka la gayli way fanaadi faahi yani wa kay tamiliyo uma qaala nabiy dilcabaasi mengaray naadi alansaar ansaar naadi fanaadaa cabaas naadiyay hum ansaar naadi ya lalansaar ansaarey seri mana farajacuu hanagaden yani man oo oh, rasuulka nilay lang ali lankisinsasin kumid hanagado falahu ljana man kara lang ali lanki gadaal yani wa fari iyo kari leeray lanki gadaal hanagado falahu ljana ley markaasa hanagaden farajacuu muslimiinti hanagaden ansaarti ila rasuli sala allahu alayhi wasalam hanagaden sidii saabi unugshe mbori hankarorase hankanagadaasi oo kale rasuulka ba yani soodkiba hadii dega hangodoomentleerahay wadaafacu difaacen canhu ani rasuuli rasuulka dinyaalshay ka dagaalamo nagadeena difaacen hataa tama lahum lilmuslimiina muslimiinta intin kutaab nagdo annasru guulin kutaab nago ama almushrikuuna gaaladii mushrikiinti fanafaruu rooren salaata fatafaraguu dhe fatafaraguu shaltalen alaaa firain sideebodiya shartaben firdatun firgado laxiga biya firgada heleelay bidaa'ifi daa'ifa heleely daaif ya yani kudayan bati wa jamaaca meelo roogen aya darsamen wa firgatun firgadoona laxigat heleelay ha binaklata makaanko nakla leraa heleely qurba daaif daaif meelon dhow aha wa firgatun firgadoona biawdaasa laxigat heleelay biawdaasin waadigo awdaas leraw yaheleely waadin waay waadin bh bihawaazina qabiiladi hawaazin leelahay waadigiiso meela heleelen waay waina fi hadi lgazwa dulumaadkan kan edhatismay kasugnaaday darsan darsiya kasugnaaday libuwaadiljuyuushi ciidamayaalka haan hingaamiyaayan iyo dersan sugnaaday dersigaasoo muhiman muhime libuwaadiljuyuushi jeejaalka hingaamiyaalkooda muhiman e eh. dersigaasoo yurshidu ashariya lakubardiyo manaa yani wa azwada tan ashar lakubardi ashar fayle lakubardi gaar ahaan asharkaas ay walan tare juyush guwaad ljuyush ciidamyaalkin gaamiyaalsho raaidin guwaadka jamin yurshid huwa darsidin kan e hanuuniya hum guwaado ilaa anahu shaniya yajibu ini waajib ay an takuna junuud ljeishi jeiska ciidamyaalshe ini haatob waajib asa min man ini yani wa ka yuhimuhum yani murugeliya waajibato nusrat lislaam islaamka gargaarkay yani murugeliya liyudaaficuu si indifaacan canhu can iljaysh indifaacan biqalbin nanka difaacan galbagaas oo khaalisin khaalis e wa biimaanin kasdifaacan iimaankaas oo saadikin run eh wa bicaqiidatin caqiidin kasdifaacan caqiidadaas oo haabitatin sugun wailaa hadii saasan helma kaanat caaqibatuhum caaqibat ljayshi jeyshka caaqibatahum de kanat caaqi kabaru kana hormari wa alfashal taasa ismu kana eh kanat caaqibatahum caaqibata jeish jeish kiribtiyo may nagdaas alfashalu guuldaro walkhidlaanu hoogo nagdaas wa kama fashila sida infashila meeno jeishu uxudin uxud jeiskooda infashila men oo adduny qaariyo kumid addunye weydiyen jeiskaas oo isku darka hayay min min acraabin reer baadiyaal iyo isku dardar haayan lam yatamakan limaanu imanka makan fi gulubihim gulubil acraabi reer baadiyaalkaas qalbiyaalsho imaanka ma kansan may wali ligurbi cahdihim zamankooda dhawaanshadiisa darteed bilislaam islaamka dhawaadi yani wa kay wa ina fi hadihi lgazwa gazwadan gazwat cunaan eraw may dhatiya may haaday darsanaadi darsigaasoo muhiman muhim eh liguwaadir juyuushi ciidamyaalkani hingaamiyayna muhiman eh yursid huwa darsi hum guwaasas kanuuniya ilaa anaw shaniye yajibu ini waajibo kanuniya an takuna ini haato junud ljeishi ciidanka yani waa kay jundiyaalsa ini haato bawaajibata min man kumid haadan yuhimu murugeliyaw hum mankaasoy nusrat lislaam islaamka gurgaarshay murugeliyaw liyudaaficuusa indifaacan canhu an lislaam indifaacan biqalbi indifaacan qalbagaasoo khaalisin khaalise wabiimaanin kadifaacan iimaankaasoo saadiqin run sheega wabidatin wabicaqiidatin caqiidan kadifaacan caqiidadaasoo saabitatin sugun wailaa hadii caqiida saabite lang helne qalba khaalisa lang helne walba dabkaji addunya hal i wal saase kaji jiraan wailaa in lam yani wa ka inlam in lam yakun hadii ngaane junuud lmuslimiina mima yuhimu manhana markaas kanat caaqibatahum caaqibat aljuyuushi ciidamyaalka irabtiyo may hadase alfashal guuldaro i walkhidlaan hoogow ya kamaa fashila jaishu uxudin sacbiri sheekada laakin may faylaha kamaa fashila sidin fashilnay jeishu xunaynin xunayn jeeshaysad infashilmi uxud ma manaa jeeshay fashilmay laakin xunayn hadi fashilanti masalam kalku dersiga adi meel laguaada xunaynta naftiya lagudaada lafala meelo dersi lagubarbaa ma uxud laamoodi ma eh tan naftiya mana kama fashila jeishu uxudin inagadaas laakin kama fashila hada tan roogma xunayn wa kama fashila sad infashilmay jeishu xunaynin xunayn jeeshaysad infashilmi jeeshkaas oo alkhaliidi iska darsanaay min acraabin reer baadiyaali iska darsanaayo oo lam yatamakan ilimaanu iman makansan fi gulubihim gulubi lacraabi reer baadiyaalkas dalbayaalsho ma kansan may wali ligurbi cahdin zamankooda dhamaashadiisa dhawaanshadiisa darteeda bilislaami ka dhawaayo hadda kolka han islaamka ka dhawaaye may ba yani waa kay may bua nimankan hadda oo lamada kun oo ha islaame makale faduma kale ha islaamen kolkan yani kamaa fashila jaish uxudig nawal erakor kama fashila jeish xunayn sidin fashil min walargo jeiskaasoo alkhaliidi isku darka hay min acraab dadkaalisiingamahayna isku dardar haayeen min acraabin reer baadiyaalo isku darka haayeen lam yatamakan iimaanuna fi guluubin guluubil acraabi makansan may walilgurbi aadin zamankooda dhawaanshadiisa tasailislam islaamka dhawaay kalkun fasaaxa alcabaaso cabaasa gayliyay alaa sawtihi sawti cabaas cabaas soosjay korjiraashay ka gayliya asxaaba baycat ridwan dadki rasuulka badanka lagala jari kun iyo afarta boqol haayana gaar ahaan lang weri may wal hadi kahor badan lagal inti diintanimadan yog yang weri kalku oo kun iyo afarti boqol ahlu baycat ridwan leraaye ilahay karaada nagadaay ya asxaaba baycat ridwan baycadi baycat ridwan leraaye asaabtisoy saaka gayli faqaalat ilansaaru ansaar maerana labayka kaajibni labayka kaajibni hadalka weelnikoen anaga daan warajacu muslimiinti anagadeen ansaarti ila rasuuli hanagadeen sala allahu alayhi wasalam rasulka dinyaashe difaacuna gadin dagaalamona gadin faanzala allahu tacaala ilahay ne hadijiyey sakinatahu sakinat allahi alla xasiloonidisa hadiji calaa rasuli rasuulilahi ala rasulsha korshe kadiji wacala lmuminiina muminiinta korsho kadiji waanzala ilahi hadiji junuudanga kadiji junuud rasul lam yaraw muslimiinta ngaragaan ha junuudan ngaragaan facamalu muslimiinti weerareen calaa acdaai acdaai muslimiina muslimiinta odowyaal jo weerareen waqataluu muslimiinta lidagaalameen hum alacdaa itaalan hali dagaalama itaalkaasoo shadiidan daron xataa hazamuu muslimiinta ilaa jibiyan hum alacdaa adowka jibiyan watabica almuslimuuna muslimiinta kudabagaleen hum mushrikiinta kudabagaleen yaktuluuna hal muslimiinta dilaayan wayasiluuna muslimiinta gafaalayan waasamama islaamay katiirun walbadan oo min almushrikiina mushrikiin kumida islaameen aladina mushrikiintaasoo kaanuu haadeen maca almuslimiin muslimiinta lijaren mana oo mushrikiintii hoodhay lahaayeen besa muslimiinta jabeena nagashama badama mila kale reebas male lahayen isla marki oo isbedelbiye muslimiinti hooyen ba di aragen dad badan mel ku islami tunki of haka islami a waslama kairun a islaamen kair kaso min almushrikiin aladina mushrikiinta soo kaanu haadeen maca almuslimiin muslimiinta macagooda haadeen fi haditan macisho haadeen fi algazwati dunumaakin lama ra-ow marki arageen ha islaamen cinaayat allahi tacaala allan kaalmayow shay bilmuslimiina muslimiintan kaalmay marki aragen kolkan daaieeboodan diibsamen erni gaaladi qaarkood ma heleeleni roorsin rooreen awlaadiyo inseedinimdenyay maaljo daifa heleelen qaarna nakliya heleelen qaarna waadi sakif waadi hawaasin tirani kolkan hani oo sakif ambehen daif ambehen al kudabagali gazwatu daifi gaalada sidan burs daif dhufeski daif iyo galen ala kudabagali gazwatu daifi makaanki daif laraay gazwadeedi saala rasul saara rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulkiia socdi ila daif daif ya usiy idin shaydan socden limuxaarabati man dulsilin laxarbi fara huwa manka rooray ilayhiya ila daifun roori min alacdaai linlaharbi yawma xuneyn xuneyn maalinteeda roori falama wasala nabiy nabo marki deeday hunaaka fi hunaaka milasdeeri oo daif seedi iya wajada nabiy nabog heli alacdaa odowka iyo heli kad taxasanuu ini dhufeysaysadeen bidaa'ifi daaifka dhufeysaysadeen wa macahum maca alacdaai odowka macashoni iyi guutu sanatin hal sin guutyo macasho eye dadka inta kuroori oo xuneen kuraari i gaaladi hodhaanba daay foogti dhufeesa galen dhufees winga galen awlaadiyo bilaantiyo hamsadiyo walaasho dhow mila galade dhufeeska may waaxiligi hor may landhisaay guri oo kale landhisaay hada dhufeesk walaago arado i walaalaka kuusayo gabarko yar lagodo iwasaase ada dhufees saasalankae laakin xilligii hor may haytay dhufeeski yani waaki masalan gurigo win oo kale munjidka dhon hataa kitaaba musawaraya munjidka dhon hataa kufiiri dhufeeska xisno oo kale dhike kabacdi musabre gaabti guri oo kale dhisanyi gurigan sugan dhisan oo kaleo kaarurayan awlaadiyo iyo hantigiyo in gurisho halsin walka filan alagaleey halsin walka filan antagalabaan kolka xiligaas madaaficdanna majarna buriyaalkan latuurtuurawna majarna geriya walalka dagaalamaay seef iyo may layhaayena bilaaw iyo waran iyo yani gamong layhaayo kolkan gurigan oo sugan dhisan ada dhahgal oo yani waa kay dulduleed korsheygna dhufeeska waaldat lanki kor kusooda milo kushiisha saasa manaa saasa kadagaalamaay kolka langadhawaado koro malegamonglalakahorjeeye lanki adaleargo gamong lakahorjeeye habadi wal hasda madaafic lakadumyawna gurigi male saasa kadagaalamaay dhufeesa galaay oobiyo obsada falama wasala marki deeri wasala nabiy nabog marki deeri hunaaka fi hunaaka melasoodhaaife deeri ya wajada nabiy nabog heli al acdaa odowyaal iyo heli dad taxasanu ini dhufeysaysadeen bidaaif daaifka dhufeysaysadeen وamacahم yani wa kay macaisho na iye macahu maca lmushrikiina na iyi utu sanatin hal sino ution gurisho hal sino gurisho mila galade yoshona milan dhaansadaayan binaanka walku milan bahaayan male milidhaka jiraayan lagshadho adona gamonka dimaayan walama ra-ow lmuslimiina muslimiinti marki arageen walama ra-ow mushrikiinti marki arageen almuslimiina muslimiinti marki arageen yaramaw toogaden hum muslimiinti binabli gamunga kutoogaden wa ramyan toogisho oo shadiidan daron fajaraxuu dhaawacen dad badan kaiiran wal badan minhu min almuslimiina dhaawacen walan dhawaado wa lanki gamunka hesheen dhawaado wal toogade kalkun dad badan ha iska dayen muslimiin inti dhufeeskin dhawaadan walaa toogadi walaa dhaawaci wa wakataluu may dileynn minki daaif itnaa cashara rajulan adilen suma ilama qof muslimiinta adilen wa ay yani waladan aragaana ogda oo dibsheladagaalimoobadar gurukinka daha jiro suna korkofiirsadahay adina aragaan lambahaka dhawaado dilen dhaawacan wali dhaawacan wala dilenga sameeye bes farama rasuul sala allahu alayhi wasalam marki manmiilakugala waayo aswadi hamoodnay leeraay aswatu xuneyn leeraay iyo maylaku rasuulka iyo saabti sordhaan magaba jar manjana waleera magaba jar laakin may lakuanimosuday dhufeesiyaalkii xune oo yani kaybara khaybaro dhufeesiyaalkii oo yahuudi samaysadeen oo manjanig madaafi milo lakuanimosuda manjanigiya wedida muslimiinta kolku dhufeeski marki sikalakidalwaaya manjanig lakatori madaafic wa madaaficdan hadi la isticmaalaay milo lakusheeniy asalsha ibliis ahasaasla manjanig madaaficda yani nabiy llaahi ibrahim marki dabka lakaridi oo gaaladi hal dil dabhoryaayeen oo dabkyani dabki halkirido la dabki lakadhawaado waayo kaagowki korshay maro dhon hata shimbarki korshay mara usoo hasolnya kartinila hadiyaw si kulaalangay dabka lankadhawaadla waa ibrahim layla lankataragali lankasteeba yani ilaahagaano kutabarugsadaan layno geed walila aragaw dab walila aragaw huriyaayan hal dil dabla huriyaay iya kalkun reed ma lakrido waay ay kridel salawaala ibrahim nabilahi ibrahim iya lakrid lafadaay sanameedano burburi daraadiye markaasa silwelowna waa shaytaan an koy calaa suurati shaksin anka ibliiska maybo marmar hadii fadaw calaa suurati shaksin a koye hadii meel xisbi shay kasartihi is arag waanaato iska dahdare macna kusoo calaa suurati shaksin lataliya macna sidii nabilaahi muhamed sala allahu alayh wasalam hamiinki dulsheylka taliyaay un rooge googjo unkawaay oo kale kolku yani waa masalan an koy anisuntuseer filkrido ibrahim ilan xisbi shay meelidoogan lataliyahay ahi xizbllahi xizbushaydaan weliso dagaala kudhexeeyey kolku bes markaasa may suubiyay laantan ay boodud geedka lera oo kale ay boodudn geedka leraayo sida langlaagiyaayo ulaagiyor goley geedkaen oo kale siwaalen oo kale goley sida la eraayo ay boodu gabalka shidaklihidaw kabacdi reed ooba taabak walaa are laga shiba faksiyaas oo kale walaagasa samey kolku geed wiin inti sidaan suuri yahda kahiri shiid yani kolku inta hal saaro hadagadhiya reed fura sinta taunka reed usuba kadhahdhiyay dabka dhahdis ka dhahdhiyay saasari manaa iblisa shanel suuradeeda kolka marki dembi waaba bahay may nagatay madaafic lakadagaalabaw shidi nagoo la saaray aytiyeede inta lakufure bes siidkisi inta taw unka ar reed dhufeeska kadhahdhiyay bulug leere bohela reed mana dhufeeskana mahayna dishabkin walaan mahayna lagi hor arre iyo na wala isku kuusay geedna sameyleyha kalkun sidwinan hooka di shulubleereed wal dhaagala ko manjanigdasa kalkun rasuulka saakisn adeegsadin farama rasuul sala allahu alayhi wasalam oo khaybara lakushaani yahuudi khaybara lakufanimoysadi fara maay muslimiinto dhan manjanig makaba jaran farama rasuul rasuulka tuuri sala allahu alayhi wasalam hum mushrikiinti ahludaai faka tuuri bilmanjaniqi lang igaalad iya katuuri lang igaalad iya ulmadeeraay hoos mayliya almanjanigu maylerey aalatun aalad waay alat xarbiyat military linisbay kaanu hadi jiran yarmuna ini gemaayan biha bilaala alxijaarata shiida ka ay hanga shiidka lan way ayana dabi ay dabok oo kala shiid lan kabacdi miro lakudhiye hadad lakudhiye sifa sidi shiidka reed manjarin karidaas manaa duf gobolkaas dufeeska karidaas taasa wala jiran waxaasala nabiy nabag shiray hum ahla daif yashri dufeeska ka jiran thamaniyata cashara tuma isiyeed min yoomin sumisiyedgeriyo korsholay surnaayo shari waay marki lang habaha waay iyo lang haba dhuumadi dhufeeska ku bahin iyo binaanka bahay hadhuumaday muslimiintankoy markaasa meerayin rasuul allah an hortaa islaami waana maykin sheegay nimankan haange may buaha daayibka jaraan gaalada unta ka jaraan daw oo kale waren daw godse ka jarta oo kale daw ogda godse godse maka jaraas mar leebahaas macna oo kajarka jarta mid lahebahas kolka hana saas oo kale wa dawgo kajarta oo kale waa han daciifin waa mid lahebahas doonana hal suutawaedi mana kuley marku kal nes rasuulka saasisalataladi meera iskunagdaanan godoomanan saasi meera nadion tira badyin ogda ee sengadooman unoo walnan guulaysane gaaladinka guulaysan sengadooman ere nes rasuulka sala allahu alayhi wasalam meera walaagodiden adkaysaden bara salaada kakalahanan weerara gaadana salaadi weerara la gaadi shaf hadan dhibaatilahanjeesi wali la dhaawac wali la dilol wari haye sunnaga daanana marku kale ba naga doonana saase rasul markaasa qosolena kulisho meerena haawaren rasulka kuga solideed shalayna diidasengeegan ogolaatan er bes waa sukunaga may walay odoog yani markasta gee kasta nasre laymal helawta kalku bardenbaba may ini weerarka la gaado muslimiinti len may degaalsho kubilaawday fatumakia kobsade ilaa hawaazima kadegaalame ilaa daaifaatil maraay kalkun qalbog marku kaleba tartiib laanka baakon bes hakunagna fidiya asaabti rasuulka asaabtiisa hakanagdenti marki dembi yoogiba iskeenan hasiiben yo degaalka lankagaadneba ilan maka wal gobsaday meel kas wal gobsaday o maramaad lakanagda in lijibiye ogi yo ba iskeenan reed marki dembi farama rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshay yani waa masalan bahay toogiday hum aswat yani ahlulbaif iyo tuuri bilmanjaniqi lang igaalad iya katuri waay waxaasara nabiy nabo shiray hum ahla daif thamaniyata cashara tumisiyad yoma min yawmi yashri uma taraka nabiy nabo kutabay hum ahla daif ka kutabi fi xusunihim dhufeesiyaalkoodi yoo kasuginyigas kutabi waay ilan dhufeesaka jaran meel binaan eelka degaalama male wali oo lankin dhawaadona tumon ilama gofa dadku dilan in dad badan ku dhaawacin bes kolka yoo baabaad doonaan binaanka hoy doonaan dad obsade hadi dhufees galay laywa isku tabningara rasuulka saasisa kagudoomi waqaala nabiy nahumay kagolay marki dembi sala allahu alayhi wasalam allahuma hdi ila wanuni sakifan anuni wati bihim bisakif lakoi muslimiin halinge allahuma ya allahu ale ahdi hanuni ahdi hanuni anta allahuma ya allahu ale hanuni sakifan qabiilkan sakif deraw ilah hanuniya dagaalkal unayka gaadnay hanuni wati anta ilah lakoi bihim bisakif lakoi muslimiin halinge warajaca nabiy nabag hangnagadi ila jicraanati makaanko jicraano leraw yahan nagadi wa jicraanona mawdicun qaribun min makaw mawdacan dhawo makan dhaw milo cumrada laku cumraysado ba kumid cumrada sidma sidmakanga laku cumraysade xudaybi iyo jicraan iyo tancim sadidaas laku cumraysade cumrada mak markeed roogda cumro badfadaas jicraanin bahaas mis xudaybian bahaas mis eh tanciman bahaas laakin hadisado badan tancim masjid waaisl meloleylandahe mana kaasaan dhow maka binaansha maka bawinasiada tanciimta iska darsanti laakin oraan maka binaansha hada jarti jecraanadii tanciimta ama akin laa kucumrayslaw miila rasuulkaba jecraanada kucumraysl cumratuljecraana cumrado leerowba jirta warajaca nabiy nabag nagadi ilaa jecraana makaan jecraan leeraan nagadi litaksimi sabyi xunaynin xuneyn kafaaliyo silandiyabtod maalki iyo awlaadi bilaantila kafaaliya miilo lakareebiotod magaala lambay gaaladaas halku dabagali maalka kolkun dadalan dhiibi waa denari meelo roogaalen meela hantada yaali hantidii kolkun xuneyn lah kuqanimoysadi iyo meelo ka giidiyawsha rasuulka meelanka nagadi warajaca anabiy ila ljicraan ang nagadi litaksini sabyi xuneynin xuneyn kafaadiyasi langeersad wa bacda ayaamin ayaam markili roogi bacdishe yaja mayn kooyay hu anabiya nabaw mayn kooyana wafdu hawaazina qabiilki hawaazin era wafdishoyan kuhaya muslimiina hal muslimiin ayin fakayara nabiy naba an khiyaar gili hum hawaazinti an khiyaar gili bayna sabyi dhafaal walmaali maal lamatoodiyo lamdhafiyo yan khiyaar gili faktaaru asabya doodade wataraku alamwaala maalkana kutaben wa wa bacda ayaamin ayaam marki lagrooga kadib yaja mayn kooya huwa nabiy nabag mayn kooya sala allahu alayhi wasalam wafdu hawaazina qabiilka azineraay wafdigoodian koya eh. ama fakifun fakif fakad wafada wafdin yani fakad wafada fakad xalara xaadiri alayhi ala nabiy nabo korshen xaadiri wafdaha wafda fakif fakif wafdi shen xaadiri bacda rujuuci rujuuci nabiy nabo markia kunagri kadib min tabuka kunagri wa gazwatu tabuk oo sanadka sagaal tumanad dii doonto markaasaan seeda doona daaif hangsho gazwatu da nimankaa fakif yaro laakin hang hawaasinta oo inka badanaayeen oo awlaadiyo iyo hamtid iyo la dhafaali iyo hata kolkun iyo oo muslimiin ayin iyo rasuulkan koen mana ah. en kolka muslimiin ena islaamka galni dagaalka diyaarmangihin islam ena hamtid itaana maalka sl maalka iyooba laga irsadi awlaadi walaagabilaanti kuli yooba laga irsadi markaasaa nafshe eran wabacda ayaamin yaja wabdu hawaasinhu anabiy salen muslimiin halen fakayar nabiy naba khiyaar gili hom hawaasin ya khiyaar gili bayna sabyi dhafaalo sabyi hadi laermaynadaas dhafaal awlaadi iyo bilaanta lere sabyo maalkana hantadii bu geeli erintii looy walyobaben bu kolkan lamwalhaas mehelaasan eri rasuulka inin maal iyo hanti iyo awlaadsansi mehelaasan toodiyo dooradaan eri bas markaasay maren maal walakas wada korwa awlaadan iyo nayo bilaantan adoon kuwa dhado yahumha awlaadi bilaantan ay maal usukas dadaan fakhtaaru dooradeen astabya awlaadi bilanti gafaaliya doorgan wataraku alamwaala maalyaalki kutaban way maalki walganimosida walgiibsuli a asilatun hadihi asila limaada saara rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki ma in ilaa daif daif ma in saara rasuul sala allahu alayhi wasalam ilaa daif iya in socdi yani kay limuxaarabati man fara ilayha ila daif waay ay ayna wajada nabiy nabag inta hela acdaa kaheli bacda rujuuci rujuuci nabiy nabag marka nagadi bacdishe waqad wasala nabiy hunaaka wajada alacdaa qad ixtaxasanuu bidaa'ifi wamacahum guutu sanatin maada facala alacdaau may filan xiinama waktigi ra-ow arageeno almuslimiina muslimiinta arageen lama ra-ow almuslimiina ramowhum binabli gamunga kafarjian wa maada facala rasuulu sala allahu alayh wasalam macahum ala acdaa idowki macisho may faramahm rasul sala lahu alayh wasalam bilmanjaniq langaaladiya kasuri man jaahu rasulka inkoy jaahu rasulka ma inkoy sala lahu alayhi wasalam bacda ayaamin wafdu hawazin ya inkoy wahuwa walhaal huwa rasulkana biljicraana jicraano roogiye wafdu hawazin inkoy wa rujuuc rasuli sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulshe nagashadiis ila madinati nagadi oo hore ma sheegnay rasuulka sala lahu alayhi wasalam hoolgal shay oo madina kubilaaw bilramalan ini hayti ramalana laku godoomi bilramalana maka lagobsadi ilaa ramalan biling leeraw yani waki masalan shawaal ilaa dulgacdi sadi bilood oo kale ye iyo lama bilood iwalajijiran oo kale ye safarku magunaay kas magunaay rasulka kolkan hata madina ang nagalahay wa yani aqaama rasul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul sheeiya nagaadi biljicraana makaanka jicraana lelaa iya nagaadi mili haniimada kageebiyahay alaaata cashara tumiisd laylata milayla tumisd ber meli nagaadi uma actamara nabiy nabagu cumraysadi minha min jicraana jicraanadi yaku cumraysadi meli manaa jicraana soo roogo cumro niyoodi madinin bay makin bayreed wadakala nabiyu maka saagari cumrad acmaaliya waa ko fadaafa nabiy nagog dawaafi yani kacbada todobtooka kuwareegidi wasalama nabiy nagog salaami alxajar alswada shitimida way xajaraswad daraya salaami kacbadka jari uma rajaca anabiyu sacyilikoy bes cumradi kuhalaal nagdi uma rajaca nabiyu mabag nagdi ila lmadinati madini nagdi min laylati layladiis hamingnimadiisu dawaafka sameeyey cumradi sameey badan nagdi wa kaanat mudatu kiyaabihi kiyaabi nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulku moqonaashadiis mudadii may haysay canhaa an an madinati kumoqonaadi shahrayni wa sitata cashara yawman yahaati a safar dheer waay ilaa safar muddo dheer hamoqonaadiyo oo waana nasr win gargaar win ilahiya kasi may wali maka dhan boob laha bobsadi bas waay maki la bobsadi daif hawaasinti yo yoona walaawayaro gaalada nguwinayen reer maki kiigan yoona saasana wali wajibi bes walku nasre oo atuku bacdi dagaalba majara bas bes yani rasuulka godoomi a وabaعda رuجuucihi uma rajaca النabiy ila madinati hannagadi min laylati laylati nabi nabo layladiisa s dawaafka sameeya cumraysadi وakanat mudat kiyaabi iyaab النabi nabo magonaashadiis mudadii may haatay canha can madinati madina kumagonaadi may haatay shahrayni lama biloodi وasitata caشhara tobn toman ili yوma min yوmin lama biloodi toman ili ber intaasaa kumagonaadi وabaعda رuجuucihi رuجuuci rasuuli sala الlahu عaليه وasalam ilahi rasulsha nagashadiiska bacd alayhi salaatu wasalam ilahi rasulka narsidiis bacdigeed iyo arsala nabiy nabaga diri asaraaya ilaaliyaaliya diri dad iidamayaal e ilaaliyaal yani fi bilaadi lcarabi ay litadcuwa hiya saraayadaas in weerto bacdal qabaa'ili qabiilyaalo bacdishan kuweerta ila lislam ilaa dukul islam islamka lawshan kuweerta wa bacda rujuuci rasuli alayhi salaatu wasalam arsala diri asaraaya asaraaya jamc wa sariyatin saraayaalka jam ilaaliyaaliya diri ilaala ciidan meelan diraayo oo rasuulka non lijarna lene litadcuwa hiya saraayaadka saysin weerto bacd gabil gabaa'ili qabiilyaala bacdisho nka weerto ila lislam ilaa dukul lislam islaamka galowsha nka weerto faabalat lwufudu wafdiyaalki haqaabilen oo muslimiinti kalkun yadkuluna fi diin illahi afwaajan adhiidi dini kastay kukooyaan islaamka galaan may welay carabto oo dhan laylarey qureysha fiirsadaayan muxamed hooba goomshay bikurooy intis xagliya ogaadan eh, markaasar ahaan walba baadii degnaay carabta dhon may wali carabta dhon inti rasuulkan koyni eh, sala allahu alayhi wasalam may lakuingaamiyahay marki lakuingaamiyahay aalubed an aragaaye kacbadii dhon dadka oo oh, maamulo an aragaaye maki carabta dhon lakuingaamiyahay kalku makadii bahdi lang rasuulha kubahi haddana lankusugahay komshay la degaalamo nagadi carabti dhon indhoo surmeeno merena tawaqofa sameyn joogsadeen lankin walausi sheegahay hooba goomshay kurooy inti nabi iya ogaadana sahaneere bes adi goomka bila gobsaday maka bila gobsadi carabti dhong meli kuingaamiyaayay diinti lakuingaamiyaay maka haytib adi muslimiin rasuulka gobsaday dacwadii lakafaafiya sanaasnaamti la borbori may sugaayan kolkan carabti oo dhan sidiya diinti akagalankeediyo faqbalat lwufudu wafdiyaalihi hadaabilen tadkulu hiya wufudiyahade hal galaas fi diin ilah ilahay diinta galaas fasan halin koox koox jamaac jamaaco yo in وaقبلت الوفود وفdyaalya kاabilen تdkl hiy وفudiyada iyo gras fi din الah ilah dis gras afواajan halin جamاc جamاc وانتaشhر الاسلام اسلامka faafi في بiلاد الcرب crب بiلaadyada dhadiya kafaafi wa وaakd المسلموna مسlimintiya gudgalen yتahayauna diyaar nagdaayan linashri الdacوati dacwada fidyawshan diyaar nagdaayan وahداayat البشر بن aadam hanuniyawshan diyaar nagdaayan fi اkداari jeyaalka naka hanuniyaayan akداartaas o alfraa kale وaakd المسلموna muslimiinta ya gudagaleen yatahayauna haal muslimiinta diyaar nagdaayan linashri dacwati dacwada fidyoshan diyaar nagdaayan wa hidaayat lbashari bin aadamkan huniyoshan diyaar nagdaayan basharkaasoo fi laqdaari jihiyaalo kasugon aqdaar jihiyaala lare jihiyaalo kasugon aqdaartaasoo lo kaa kale asilatum hadi tan asilatum kan aqaam kam aqaama rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki meega nagaadi biljecraana aqaama rasuul sala allahu alayh wasalam biljecraana alaaa casharata tumisadua mata rajaca nabiy nabag mang nagad ila madina mang nagadi uma rajaca ila madinati min laylatihi layladiis cumraysadaa ang nagadi wakam kanat mudatu kiyaabihi kiyaabi nabiy nabo magonaashadiis mudadeeda megahaati canha can madina kumagnaay wahay yani wa mudatu kiyaabihi kiyaabi rasuul sala allahu alayhi wasalam rasuulka magnaashadiis mudadeedi may haatay yani uma ctamara uma rajaca kanat mudatu kiyaabihi canha shahrayni wa sitata cashara yawma maada facala rasul rasuulka may fali bacda rujuuci rujuuci nabiy naba nagashadiis bacdishe wa bacda rujuucihi arsala saraya ilaaliyaaliya diri waay maada facala lmuslimuuna muslimiinta may faleen cinda dalika markaas sardiya may faleen waakada lmuslimuuna gud galeen yatahaya diyaar nagdaayaan linashri dacwati wa hidaayat lbashar fi lakbaari lukraa saasan diyaar nagden waay khulaasat sanati sanadii warsha kooban sanadii athaaminati siyadad min alhijra lagu bilaabo fi sanati thamina sanadka siyadad ee xadakas may darastay azwatu muta azwi azwatu muta lera azwadi winaysiya darasi waqutila fiha fi lmuta muta may laakadilay ruasaa ljeish ciidanka madaxyaalsho iyo laakadili zayd bnu xarisa ah wa jacfar bn abi aalibin ah wa cabdulaahi bn rawaxa shaacir nabiy eh faakada raaya taclanka islaamka may gaaday khaalid bn lwalid sayfullahi masluul iya gaad wakatala huwa khalid dili min arumi reer roma dili maktalatan dilow oo oh, cadimatan eedan wiin wakalasa huwa khalid hafoki aljeisha jeiska alislamiya lanisbe hafoki minhum min arumi rom ya kufoki waay may wal eedan kutada badnaayo wa fiha fi sanati thamina fataxa rasulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki furudi makasa makiya furudi linaqli quraishin qurayshti onayo oh, yani waa kay masalan buriyowsha darteed linaqli quraishin quraysh buriyowkeeda darteed shardan shardo buridi shardigaas oo min cahdi xudaybiya xudaybi balinshay kumid hay kharaja rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulshe bahi ilayha ilaa makaan bahi musaaxiban haal la saaxib sinyi bicasharati alaafi rajulin toman kun rajul la saaxib wa usira abu sufyaan abu sufyaan lagafaali abu sufyaan bin xarba ya lagafaali o yani raidu quraishin hay si darigi jirta datis kagafaali wa aslama hu abu sufyaan hadii marmagalandilka dhigi arag isku islaami walakiya rasul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki lkulmi ama ama rasul rasulka eersay alcabaas e fi darigi lkulmi wakad karaja cabas hal habahay wakad karaja huwa cabas soo afay midka lkulmi min makata maka kubay musliman hal muslimey warajaca cabasun cabas alanagadey macahu maa rasuli rasulka maasha alanagadi walakiya nabiy nabo lakulmi aylan aba sufyan bin xaris oo ibna cami nabiy e lakulmi wa cabdllahi ibna umayata lakulmi faaslama lamadaas yoon islaamen wadakala rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulshe gali makata maki gali min aclaa acla maka maki waago sheeku gali aclaa maka diler waago waay asfal maka dileronkafur wa asfala yani hada aclaa aclaa baydoa hada hoob dheer yani waago she aclaa yani waka masalan asfala baydoa dileronkoafurtiya saas oo kale mina min aclaa makata maka korjaraashe waago sheeyaa ku gari waarsala nabiy nabaga diri khalidan khalid iya diri liyadkula huwa khaalisi hangalo min asfaliha asfali maka maka koofurti hankugala mana faqatala rijaal rijaaliya ladagaalimen hu khaalid ladagaalimen rijaalas oo min quraishin kumide ikramatu nabi jahlin jaamiya dhalinyar emelo ko horkooyan hinga yani ladagaalaman faden fahazama khaalidun khaalid jibi hum arijaal rijaali qurayshaaya jibi wacafa rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha isku cafi can lqurashiyiina qurayshiyiintiya isku cafi waay idhabuu fa antum ulakati saray ba isku ba malsinaysoba wal xiraayo aamin wali hum qurayshiya aamin wali wahadama nabiy nabo dudumi marki maka kobsadi al asnaama sanamyaalka dudumi alati asnaamtaasoo fi jawki lkacba fi lkacba jawki lkacba kacbada dhaftiya kasugnaadeen wa xawlaha xawla lkacba kacbada dhinyaalsa kasugnaadeen wataabaca wabaayaca may labalantamena hu anabiya sala allahu alayhi wasalam alrijaalu wanisa nigadi bilaan badan iya labalantameen waahamu man duul ha nku muhimsan aslama islaamay yawma alfatxi fatumaka maalinta islaami dasi nku muhimsan magaasho lagaadaw may bakmidaa abu baxaafa abu buxaafa oo eh waalidu abi bakrin sidiq radi allahu tacaala canhu abu bakr sidiq yani waalideyna eh wa mucaawiyat nabi sufyaan iya kumida dadka waktigaasa islaameen oo muslimu dulaa lere dadki markaasa islaameen magaasho maylan kasay muslim dulaa dulaqadii muslimiintoodi وفي hadi sanati sanadan siedad i xadafatna hadaristay غazوaةa xunayni وabaib وغazوaةa baib i hadarisi saara rasul sala الlahu عalyه وasalam ilahi rasulshee socda ilaa xunaynin an soodi likitaali qabilatay takifin وahawazin takif iyo hawazin lamadi o la degaan qabilatay musana waayo dhe alif alif dega qabilatalera faacilaha yani wa kay masalan marfuuca yani alif wal godaay haddana wal nasbiyahay qabilatay takifin وahawazin wa وamacahu وljaraahi hadana وljaraahi yaalka jarah jamclmudakar musana u aha وamacahu maca rasuli rasulka macashay marki socdaay macashay may haadena cishruuna alfan وamacahu maca rasuli rasulka macashay may haadena cishruuna alfan labaatan kun laki oray mahmuudani asharka dilay dirsiga tuman kun iyo tuma ilama kun ma tuma ilama kun isiyetunga hadday cishruuna tan koley saasureed manaha ini sad bukala yani wakamay dhii korte yani galamkala ini kadhiyo cishruuna iskuarisha mahaynama cishruuna mahayn labaatan kun mahayne tumung ila makun isyitung ahayn wa macahu maca rasuuli rasuulka macay shay yani wakay may bahaadana yani itna itna cashara alfan iya macayshay haaden wa faktara lmuslimuna muslimiinti kasuumen bikatrati cadadihim cadad lmuslimiin muslimiinta tira badnaantood iyo kakadsoomeen fanhazamuu kowta jabay muslimiinta waay watabasa rasuul sala allahu alayhi wasalam asugnaadi maca jamaacatin jamaca maashola sugnaadi jamaacadaasoo min asaabi asaabi nabiy nabiga asaabti isku mid e uma rajaca almuslimuuna muslimiintiya nagaden wanhazama almushrikuuna mushrikiintiya jabeen bacda an qutila marki la dilay minhum yani waa kayheen saas waay min almushrikiina mushrikiinta laku dili aktar wal min sabciina rajula todobaatan rajula ku badan marki laku dili wausira may lagafaalay kair walbadan minhu min almushrikiin alamir bacda an kutila marki wanhazama almushrikuun ajabe bacda an kutila marki lidili bacdisha minhu min almushrikiin lidili bacdisha aktar walbadan min sabciina todobaaton rajilan min rajilin walkubada marki lidili wausira may lagafaalay kair walbadan alagafaalay wasubiyat may lagafaalay nisaahm nisa lmushrik wasubiyat may lagafaalay nisahm nisa lmushrikiin mushrikiinta bilaantiyo iyo wadaraarihim daraarihim daraariy mushrikiin mushrikiinta awlaadiyo lagafaaliy amwaalo amwaal mushrikiin mushrikiinta maaliyaalsho lagafaali mayali hantidi ay maalsho wala damda dagaalka ka daren meelona hadhikoodhaas ugu tabo markaas dagaal lagaado lafadaay hawedenba ay yani ay la rooree daraadeed markaasa anti baal gaaden awlaadiyo maalsho baal gaaden hantiditi o dhon laganimoysadi hanti edan badan meeladaganimoysadi uma saara nabiy nabaga socdi sala allahu alayhi wasalam yatacaqab ladina wag usoo xirbeeyaw irbta ku galaw alfaarina haanigoori gaaladi kale ilaa daaif deri uma saara nabiy nabaga socdi sala lahu alayh wasalam gaaladi hoorena kudabgali yatacaqab nabiy nabaga usoo lairbeeyaw alfaarina haani hoorena lairbeeyaw ah yatacaqab nabiy nabag lairbeeyaw irbta ku galaw manaa hiblow irbtay hagalay o dabgalilo manaa saas yatacaqab nabiy nabag irbeeyaw alfaarina haani roorina irbtiyo kudabgalaayo o irbeeyaw fawajada النabiy nabag heli sala الlahu عalayه وasalam hum alfarin haniroorya heli mutaxasiniina haal dhufeysaysideen bidaaif makaanki daaif leraa melk dhufeysan galen faxasara النabiy nabag shiray hum ahla daaif ashiri tamaniyata cashara sumisiyed yoma min yomin ashiri wakutila mayli dilay min almuslimiina muslimiinta halkumidayn itna cashara sumila rajula min rajulin lidili digaal oo isku horba isku horkooyo nang hayne dadadangaragaan layli degaalmaaso nagati dhiba nagati asku nagadi markideen rasulka uma rajaca rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkia nagdi ila ljecraan makaanka jecraan leraang nagdi fakadimat mayan galay aleyh ala rasuli rasul korsi mayan galay qabilatu hawaazina qabiladi hawaazin lerayan gali muslimiina halin muslimiin waakrama nabiy nabag hadhawaay hum hawaazintiya karaamay bidadgisabi gafaalin nago sheediya ka karaamay duna alamwaali maal laning nagaan maalki uma axrama nabiy nabag xarmadi bilcumrati ya xarmadi min aljicraana ku xarmadi wadakala nabiy nabo gali makata maki gali ahi wa yani fadaafa wasaca waxalaqa uma rajaca nabiy cumra acmaaliya samay cumra acmaaliya maynagalaas ini la dawaafo bayna safa walmarwa la rooro madag lahirid intaasu cumra acmaaliya uma rajaca nabiy nabo hangnagadi ila madinati hangnagadi min laylati laylati nabiy nabag isla layladiis asanatu taasica min alhijra walahu alam